alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى sayidina mxamedi wclى alihi wصaxbihi ajmaciin almujarad wاlmasiid baynu ku jiray ficiladaynu ka hadlaynay mujaradkooga iyo masiidkooga aynu soo qaadanay ficil maadigu wuxuu u qaybsamaa mujarad iyo masiid mujaradkiisu waxa weeya saddex nooc ulaai iyo rubaaci mujarad ulaai inuu saddex araf yahay iyo mujaradu eh, arubaaci oo afar xaraf mujarad hulaaثi wuxuu leeyahay saddex wasni oo facala sida xamala iyo dafaca iyo rafca ama facila sida laciba iyo xamira iyo xadiba iyo radya iyo facula sida xasuna sharufa karuma mujarad الrubaaci wuxuu leeya isagu hal wasni dacfara xarjama طam'ana zalzala wasnigiisa waxaa la dhaa aclala baa lagu bisaama sarfiga mujaradku waa labada nooc ulaaثi iyo rubaaci masiidku waa labada nooc oo la siyaadiyey ulaaiga wax lagu daray iyo rubaacigii oo la siyaadiyo wax lagu daray waxaanu soo sheegnay ulaaiga haddii la siyaadiyo saddex martabadood buu marayaa in hal xaraf lagu daro in laba xaraf lagu daro iyo in saddex xaraf lagu daro haddii rubaaci la siyaadinayana laba martabadood buu leeyahay in hal xaraf lagu daro iyo in laba xaraf lagu daro ulaaiga haddaba masiid ulaai bixarfin waaxid wuxuu leeyahay saddex wasni afhama oo sarfiga lagu misaama afcala xamala facala laacaba faacala saddexaasuu leehay afhama xamala laacaba afcala facala faacala haddii lagu daro ulaaiga min laba xaraf lagu daro wuxuu yeelanayaa an wasni indafaca irtafaca xmara taaaraba taxasana hantaa wasinay soo qaadanay marka haddii la miisaamo miisaankooga wuxuu noqonayaa in dafca waa in facala irtafaca iftacala ixmara ifcalla tadaaraba tafaacala iyo taxasana oo wasnigeegu yahay taacala tafacala ulaaiga marka lagu daro saddex xaraf wuxuu leeyahay afar wasni oo laba inoogu qoray istardaa iyo istakfara eh, mxuha istaqaama waa isku wada mid eh, mxuha istakhraja istafcala baa lagu misaama istafcala iyo ixdowdaba oo lagu misaama ifcawcala ixdowdaba iqdowdana shawshaba waxaa lagu miisaamaa ifcawcala labada wasniya dhiman waxa weeye ifcaalla oo ixmaara oo kala iyo ifcawala oo ijlawada ijlawada ah waayahay rubaaciga marka la ziyaadiyo saddex wasni oo keliyu leeyahay lannu haddii xaraf lagu daro wuxuu noqdaa ta baa lagu siyaadiyaa wasni keliyu leeyahay bacara haddii hal xaraf lagu siyaadiyo tabacaru noqona faclala buu ahaa tafaclala ta keliya lagu soo daraya tafaclala haddii laba xaraf lagu darayana laba wasni buu leeyahay xarjama ixranjama marka laba xaraf lagu siyaadiyo oo wasnigeegu yahay ifcanlala iyo tam'ana faclala bay ahayd mujaradkeegii idma'anna icalalla laba xaraf lagu siyaadiyey hamsada u horaysa iyo taciifka marka rubaacigu wuxuu ahaa markuu mujarad yahay hal wasni oo keliya bacthara iyo xarjama iyo wada faclala ay ahaayeen marka la siyaadiyena saddex wasni tafaclala ifcanlala iyo ifcalalla guud ahaan marka la isku geeyo halkaa waxaan markaa sarfiga dee kutubta sarfigaa si fiican loogu qaata marka la ysku geeyo ficilka maadigaa mujaradkiisa waxaa ka soo baxaya afar wasni lanno hadduu ulaai yahay saddex wasni buu yeelanaya mujaradku mujarad ulaai waa facala facila facula haddii uu mujarad rubaaci yahu afar xaraf yahay afar xaraf oo mujarada oo wax siyaadihii ku jirin hal wasni buu leeyahay facalala marka mujaradka ficil maadigo dhan waa afar wasni acala acila acula iyo aclala marka la siyaadiyo mujaradadaas ulaaigii rubaacigiiba wax lagu daro haddii ulaai la siyaadiyo abiyowani buu yeelanaya markuu ulaaii la siyaadiyo haddii hal xaraf lagu daray saddex wasni buu leeyahay haddii laba xaraf lagu daray shan wasni buu leeyahay haddii saddex xaraf lagu daray ama lagu siyaadiyena afar wasni buu leeyahay halkaas waa labiyo toban oo masiid ulaaia maiid rubaacina waa saddex hal xaraf haddii lagu daray wasni keliyu leeyahay tafaclala laba xaraf haddii lagu daray laba wasni buu leeyahay rubaacigu waa saddexdaa marka la siyaadiyo saddexdaa wasni buu leeyahay ulaaiga marka la siyaadiyana labaiyo toban wasni buu leeyahay marka la geeyo shan iyo toban bay noqonaan shan iyo tobankaasi waa maiid lficl ulaai maiid waxaan ujeedaa maiid lficl maadi ficil maadi oo dhan maiidkiisi wey shan iyo tobankaas haddii lagu weydiiye maiid ulai ulai la siyaadiyey waantiisu waa labyo toban maiid rubaaci rubaaci la siyaadiyey haddii lagu weydiiyena waantiisu waa saddex maiid ficl maadi ficil maadi oo dhan oo la siyaadiyeyna waxa weeyaan han iyo toban marka waxaa jira mujaradu alficl اlmaadi waantiisa oo afra iyo maiid ficl maadi waantiisa oo imsa han iyo toban waayahay inta kitaabku inoo qoray horta waa ka saayid intaanu ku darayna waa siyaado laakiin waxa muhiima ah halkan oo ay culummadu xoogga saareen intaa qaacidada ay ku sheegeen iyaguba kaa rabaan inaad si fiican u qabato oo ah inaad fahanto ficilka goorta loodhan karo waa mujarad goormuu ficilku mujarad noqon kara markay xuruuftiisa oo dhani wada asalta in xaraf siyaadii ku jira goormaa masiid lo odhan kara marka xuruuftiisii asliga ahayd wax lagu daro ama xarafa lagu daro ama ka badan ha lagu daray imise jeer baa la siyaadin karaa ulaaiga saddex jeer hal xaraf laba xaraf iyo saddex xaraf rubaaciga imise jeer baa la siyaadin karaa laba jeer hal xaraf in lagu darayo laba xaraf in lagu daro تمرينات رد ما في العبارة في العبارات الآتية من الأفعال غير الماضية إلى الماضية عبارات كان soo socda ficilada ku jira aan maadiga ahayn waxaad u celisaa maadigooga ficilada aan maadiga ahayn maadi ka dhig wabayin ilmujarada wlmasiida min jamiic lafcaal asalka ficiladu waa maadiga marka maadigaa loo celinaya halkaasaa la kala saaraya wixii mujarada iyo wii masiida mujaradka iyo masiidka sheeg wlxuruufa zaa'idata fi kuli masiid markaad tidhahda waa masiid xuruufta siyaadadaana sheeg yaxtaaju linsaanu qofku wuxuu u baahan yahay biabiicatihi sidiisaba siduu ilaahay u abuuray ila nowmi hurduu u baahan yahay yaxtaaju ila nowm fayajibu cala tilmiid ardayga waxaa waajib ku ah an yucajila bihi inuu dedejiyo nowmka ama hurdada fii wali leyl habeenka gelinkiisa hore awalkiisa hore inuu seexdo liyastayqida si uu u tooso mubakiran wakhti hore fainahu in ataala sahra hadduu dheereeyo soo jeedka dacufa jismuhu waxaa daciifaya jirhkiisa wa caqluhu iyo caqligiisubay daciifeen hadduu soo jeedka badiyo wayaxsunu waxaa haboon allaa yanaama inaanu seexan caqib alakli markuu wax cuno kadib oo fursaduu siiyo haddii wax cuno in maarsac aanu horu seexan wayaxsunu allaa yanaama waa inaanu seexan caqib alakli akliga kadib faina dalika arrinkaasi yusabibu wuxuu sababaa alaxlaama almukhiifata riyooyinka ama hawaawiyada cabsida leh wayaduru waxaanu waxyeelaa almaaidata calooshana dhibaatou geysta aw bacda an yastadkira ama waa inaanu seexan bacda an yastadkira yaxsunu anlaa yanaama bacda an yastadkira duruusahu mubaasharatan cashiradiisa intuu akhristay kadib mubaasharatan toos si toosa isagoo hadda cashir akhriyayay uun mar keliya aanusa isku tuurin ee uu muddo u dhexaysiiyo mashquulkii cashirkiisa ku mashquulsana iyo hurdada uu bilaabi doono muddo udhexaysa horta yar nasto oo uu fadhiisto oo wakti siiyo taasina ma fiicna inuu cashirka ku xijisiiyo maarsa hurdo ku xijisiiyo wailaa haddii kale oo uu sidaa yeelo lam yumatac loogu raaxayn maayo biraaxati nowm dareemi maayo raaxadii hurdada dareema cashirkii baa kuu dhex wareegaya iyo wixii uu ka fikiraya unbu intii hurdana ka fikiraya sidii unbay maskaxad u shaqaynaysa waxaa habboon an yaksila jismahu inuu maydho jirhkiisa wayuziila uu ka tirtiro maa caliqa bihi wixii qabsaday ama ku dhegay min alqdaari oo awsaakha wasakha iyo uskaga inuu ka sifeeyo wa an yuaiya inuu daboolo ama yani maaragsaye eh, qariyo jismahu jirhkiisa fi shitaa'i jiilaalkii markay dhaxantu jirto inuu ku jirhkiisa saaro bimaa yudfiihu wax diiriya oo diirrimaad siiya xataa laa yaqshacirra si aanu u qarqarin min albardi qabow darteed si aanu u gariirin maxaa la dhaha xataa laa yakhshacirna min albard marka waa talo fiican ayuu bixiyey laakiin ujeeddo kalena uu leeyahay casharku waa laba ujeedo midna waa talooyinka ardayga la siinayo inuu hore u seexdo oo aad iyo aad u faa'iido badan aad iyo aad dadka qaarkood waxay door bidaan in gelinka hore habeenka ay inta hore wax akhristaan hadhow goor dambe ay seexdaan waxa ka fiican in marka hore hore loo seexdo qaybta dambe la tooso oo salaada ka horo wax la ariyo ayaa ka nafci badan caafimaadkana uga wanaagsan talooyinkaa markuu bixiye kadib ujeedada kale darsigu leeya waa w wax loox ficilla ku jira inaad ka soo saartood maadii u celiso dabadeedna aad sheegto inuu mujarad yahay inuu masiid yahay yaxtaaju linsaan baa ugu horeysa yaxtaaju maadigiisi muxuu ahaa ixtaaja ixtaaja kelmadda asalkeegu waa xaaja moogta xaaja baahidii marka ixtaaja markaa tiraa waxa siyaadaa ah, hamsada u horaysa iyo tada iyo siyaada wasnigiisa irtaacadii oo kale leegyahay irtaaca irtaaca sidii loo misaamay soo iftacla maahayn ixtaajana waa iftacla marka isagu wasni hadda kaama rabe wuxuu kaa rabaa ixtaaja ma mujaradba ficil maadigaas markaad maadigu celiso mise waa maiid marka jawaabtu waa maiid hal huwa maziid bxarfin waaxid aw bxarfayn aw bialaaثati axraf bxarfayn ma huma ma haadani اlxarfaan waxa weeyaan alأlif aw اlhamza wata ixtaaja sida ikhtaara wey asalkeygu khaara bay ahayd ikhtaara biabiicatihi lanowm fayajibu maadiguu celi fayajibu wajaba facala mujarad walaa maziid mujarad ulaaiba hadduu noqda waa mujarad mugta cala tilmiidi an yucajila bihi maadigiisii u celi an yucajila ajala haye xamala dibalata facala way wasniga facala mujarad walaa maziid maziid wey waxa lagu siyaadiyey xaraf waaxida wahwa ataضciif ajala taciifka kusaada taضciif alcayn xarafka dhexda fii wali اleyli liyastayqida mubakiran istayqada kelmadda asalkaygu yaqda iyo yaqida yaqad yaaday ka bilaabanta istayqada haye wasnigaygu waa istafcala istadaa sayda yaqda way ka bilaabaysaa marka maxaa ku saaidaa maxaa ku ziyaadaa saddex xaraf istadawris hamsada iyo siinka iyo taada intuba siyaada fainahu in aaala sahra hadduu dheereeyo soo jeedka aaala waa ficil maadi maxaa ku ziyaadaa hamsada aala yatuulu bu aala yuiilu acufa facula ضعف مجرد ولا مزيد مجرد ضعف وفعل ويحصن معadigiisi u celi xasuna xasuna muxuu yahay facula waa mujarad allaa yanaama yanaama u celi maadigayga naama saddex xaraf weeyaan ma mujarad baa mise waa masiid mujarad weeye qaala iyo naama iyo baacayo waa yahay فإن ذلك يصبب الأحلام المخيفة يصبب صبب صبب xرفka dhexdashda فacl waxa ku زiyaada maxay تضciifko keliya ويضر المaعidة ضر maxaa ku زiyaada mujarad wey لأn saddex xرف saddex xرف ضر oo daadkiiy labada ra isku saddex xaraf wey waa mujarad aw bacda an yastadkira duruusahu mubaasharatan istadkara istadkara dakara bua istadkara masiid bialaaati acraf wasnigiisu muxuu noqonaya istafcala wailaa lam yumattac yumattac mattaca lam yatamat baa idin qoran sax w saasa fiican wailaa lam yatamata kuma raaxays haddii kale ku raaxaysan maayo weyn lam yatamata ku raaxaysan maayo biraaxati nowm hurdada raaxadeed lam yatamata tamataca weeye maadigu tamataca maxaa ku siyaadaa taada u horaysa iyo tadciifka tamataca waxay isla mid yihiin tacallama takabara taqadama taahara tafacala wey wayanbagii waxa haboon inbaaa inbaaa maziid haya min albagyi inbaaa wa in facala waxaa ku siyaada hamsada iyo nuuntaa an yagsila asala mujarad mujarad ulaaثi walaa mujarad rubaaci mujarad ulaaثi wayuziila wayuziila azaala yu marka xarfu mudaaraca la godo waxay kutusaysaa ficilku inuu afar xaraf yahay yukhriju haddii lagu dhaha akhraju ka yimi yuqaatilu haddii la dhaha qaatalu ka yimi yucallimu haddii la callama xarf horeeya haddii la godo xarfu mudaaraca afar xaraf weeye ficilka maadiga marka yuziilu eh, waazaala haddii kale yazuulu baa laodhan laha yazuulu zaala hadduu yahay yazuulu ama yazaalu eh, wayuziilu min azaala azaala maxaa ku saayida alhamza sida aطaala ma caliqa bihi min alaqdaar caliqa mujarad weeye facila waan yuqaiya jismahu btashdiid a qaطaa waxay la mid tahay xamala facala taضciif baa ku sayida waa maiid bima yudfiuhu yudfiuhu maadigiisii adfaca maxaa ku siyaadaa hamsada horeysa xataa laa yaqshacira min albard ilaa aanu qarqarin ama auna gariirin haye iqshacara waa maadigiisi iqshacara miisaan ifcalalla waxaa ku saayida laba xaraf iqshacara hamsada u horaysa iyo tadciifka xagga dambe ku jira xarafka u dambeeha rubaaci masiida weeyaan asalkiisu qashcara bu aha mujaradkiisa ashcra afar xarf laba xarfaa lagu siyaadiyey waa maiidu bxarfayn rubaaciyu maiidu bxarfayn min albard ma xuruufu ziyaadati fi kuli ficli min alafcaal ilaatiya istaqbala xuruufta ku saayida sheega saddex xarafa ku saayida qabila buu ahaa qabila iyo taad ahaa istaqbala wasnigiisu muxuu noqonaya istafcala ikhdara imise xarafa ku saayida laba xaraf khadira buu ahaa ifcalla tafaahara wasnigiisa tafaacala laba xarafa ku saa'ida icshawshaba miizaama ifawcala inxadara wuxuu ka soo shubmay buurtoo kale iyo markuu ka soo dhaadhacaya meel sare inxadara infacala intaqala iftacala lannu naqala buu ahaa waxaa ku saa'ida hamsada iyo taada laba xaraf التمرين الثالث اجعل الأفعال المزيدة الآتية مجردة ثم ضع ثلاثة أفعال مجردة أو مجردة في جمل مفيدة wuxuu yidhi tacalama xuruuftan waxaad ka dhigtaa mujarad ka dhig buu yidhi tacalama waa tafacala laba xarafa ku saayida ta'da iyo tashdiidka tadciifka shadka calima ficil la isticmaalo markaad u celisa dee calima weeyaan insarafa laba xarafa ku saayida inta siyaadada ka reeb sarafa mujarad daahaka ضحك ضحك <laughs> اشمأز rubaaci baad u celinaysaa asalkiisii rubaaci bu ahaa facala la leekiisii shamaza akrama karuma ixtafada xafida التمرين الرابع اجعل الأفعال المجردة الآتية مزيدة فعلada زiyaadة ku dar ثم ضع ثلاثة أفعاaل مزيدة في جuمل تاamة hadm xruf siyaadaha ku dar inhadma baa laodhanaya wuu dumay tahadama baa la odhan karaa tahadama صaxiba waxaa la odhan karaa tasaaxaba iyo iyo saaxaba iyo e, istaxaba istaxaba salima salima istalama waa sax sallama tadciif keliya ku dar sallama tasallama istalama daxraja taa ku soo dar tadaxraja sharufa sharafa tasharafa istashrafa التمرين الخامس ألحق بكل فعل من الأفعال الآتية كل ما تعرفه أنه يقبله من حروف الزيادة وحل waxaad u malaynayso inuu aqbalayo xuruuf ziyaadaha raaci bui alxiq bikuli ficli min alafcaal ilaatiya waxaad haleeshiisaa kula maa tacrifu waxa alle waxaad garanayso annahu yaqbalu inuu aqbali karo oo min xuruufi ziyaada araja xaraja taxaraja oo kale taxaraja iyo ayaa jirta laakiin kharajaan filaya halkaas inay ta kharaja kharaja waxaa raaci kara akhraja aye kharaja takharaja istakhraja fataxa aye aftaxa waa la dhaa infataxa tafataxa istaftaxa aalahaye aaala u dheereeyey istaaala iyo taaawala taaawala hada leylu qaaa taqaadaa way jirtaa iyo inqaaa uu dhammaaday sadaqa صدق تصدق صادق sidaas kuwaasa ka mid حمزة الوصل والقطع والله أعلم